sheegin wixii uu hubsaday oo uu soo qaadayna waa markuu gudbinayo si saxa waa inuu u gudbiyo oo uusan wax ka khiyaanin yejibu waxaa waajib ku ah calaa daalibi alcilmi cilmiga qofka dalbaa faa'iqu taxallii isku qurxintiisu mid ay sarraydo inuu ahaado yejibu waxaa waajib ku ah calaa daalibi alcilmi cilmiga qofka dalbaa faa'iqu taxallii isku qurxintiisu miduu mid ay sarraydo sidaasaa waajib ku ah isku qurxinta uu isku qurxinaa inay sarraydo bilammaanati ammaano uu isku qurxinaa ammaanada alcilmiyati cilmiga loo nisbeeyey fi dalabi dalbidda uu cilmiga dalbaa iyo wataxamuli soo qaadidda iyo walcamali ku dhaqmidda iyo walbalaaqi gaarsiinta iyo waladaa'i gudashada dhammaan waa inuu ahaado isku qurxinta uu ammaanada isku qurxinaa mid ay tahay mid aad u sarrayda cilmiga markuu soo qaadaa waxa uu barana waa inuu aad u hubsado oo uu sugo oo wax uusan hubsan oo uusan sugin waa inuusan sheegin oo inuusan qaadanba oo usan dhihin masaladan waa bartayba marka koobaad masale kasta iyo mawdic kastuu barana waa inuu aad iskaga hubsado oo uu aad u sugo taasu waa dalabka iyo taxamulka camalkiina waa inuu ku dhaqmo haddii kale ammaano ma gudan ilaa cilmigu waa ammaane gaarsiinta iyo gudashada balaaqa iyo adaagana waa dadka markuu gaarsiinaa markuu dadka gaarsiinaa diintii uu soo bartay waa in siday ahayd dadka uu gaarsiiyaa waa inuusan wax ka reebin axaadiisii markuu soo raraa xadiidka meel jumlo oo waxa ka horeeya macnihiis ku xidhan yihiin ama waxa ka dambeeya macnihiis ku xidhan yihin waa inuusan soo qaadan maxaa yeelay si qaldana loo fahma hadduu soo qaato jumlo hadalka qaybta ka horayda macnaheedu ku xihan yahay qaybtan qaladaa loo fahmay hadduu soo qaato jumlo qaybta ka dambayda macnaheedu ku xihan yahay oo qaybta ka dambaydana waa ka tegey qaladaa loo fahmaa si sax loogu fahmo inta macnuhu isku xihan yahay waa inuu siday tahay u soo qaado oo uusan batri ku samayn wakadaalika aqwaasha culummada markuu soo qaadana qowlka culummada waa inuusan batri ku samayn batrigu waa khiyaano batri waxa la waa goyn hadal macnihiisu isku xihan yahay oo maalan inta ka horayda lagu fahmi lahaa ama inta ka dambayda lagu fahmi lahaa ayuu qayb soo qaadana qaybtaasu siduu rabay u fasira qaybtaas macnaheedii saxda ahaana ma laga fahmaayo sababtoo ah waxay ku xidhan tahay qayb ama ka horayda ama ka dambayda oo maalan iyo tusaale waxay u soo qaateen culummadu shaacir mid gebiyayaaba yidhiba wuxuu yidhi fa ina rabbaka lam yaqul liula sakraa wuxuu yidhi faina rabbaka lam yaqul weylun liula sakraa walaakin qaala weylun lilmusalliin ah, miduu wuxuu ku tashkiiliyey nakeen uu yidhi masaajidda naga keen meeshaan qamrada lagu cabo tukaankan aan aadnayn nakeen maxaa yeelay yuu yidhi rabbigaa ma dhihin weylun liulaa'ika sakra qolada qamrada cabta aa halaag u sugnaaday ilaahay ma dhihin laakiin rabbi wuxuu iu yidhi waylun lilmusaliin ah, salaada a ah, ilaahay ku ballan qaado cadaab u fiirso ilaahay waa yidhi waylun lilmusaliin laakiin waylun lilmusaniina macnaheeda qaybta ka dambayda lagu fahma kalaamkana saabiqi laaxiqa lagu fahma waylun lilmusaliina waxa ka dambeya lagu fahma wakadalika mid kaloo zindiiqa waa zanaadiqa dadka saas u hadlaa marka waa dad aan diinta qalbiga ka rumaysnayn ah mid aan qalbiga zindiiq ah, ah waxaa la yidhi maa laka laa tusalli maxaa kuu dhacay maa tukati markaasuu yidhi ilaah wuxuu yidhi waylun lilmusaliin markaasaa la yidhi waxa ka dambeeya aq ah. markaasuu yidhi maa lixaajatin fiih wax dana kamadiid inta ka dambayda sababtoo ah intaana iigu filanuu yidhi in zajri iyo taxdiir iyo digid salaadii la iskaga digo salaad ilahay waa nooga digayu u fiirso tanaa iigu filan Ah, marka ma lii xaajatu fii ma bacdaha marka fiiri waxa uu akrinaya weylu lilmusaliin alla waa yidhi laakiin macnihii uu alla u yidhi kama rabe macno kalu ka rabo ah. weylu lilmusaliin aladiina hum can salaatihim saahuun waxa salaadda lagu gelaya mahan salaada ee waa salaada oo la dayaco saasay ahayd e. salaad daycidda ayaddu ka hadla fiiri asna muxuu ka dhigay aayadda inay ka hadlaydo salaada in lagu cadaabka lagu gelayo marka hadal kasta oo la kala gooyana sidaasaa ka soo baxda haddii kalaamka qaybtii ka horey laga jaro ama qaybtii ka dambeeda laga jaro saas u soo baxa macnihii laga rabay cagsigiisa laga fahmo marka arintaas waa khiyaana cilmiya la yidhahdo waa khiyaana cilmiya fa ina falaaxa alummati u yidhi shiiku ummadda liibaanteedu fii salaaxi acmaalihaa ku sugnaata ummadda waxay ku liibaani kartaa acmaasha ay samaynaydaa inay hagaagsanaato oo ay noqoto acmaal waafaqsan dariiqii nabiga sala allahu alay wasalam ummaddu si kale kuma liibaani karto faina falaaxa alummati ummadda liibaanteedu fii salaaxi acmaaliha acmaasheeda hagaagideedu ku sugnaaday ummaddu waxay ku liibaani kartaa acmaasheedoo noqoto acmaal saxiixa oo sharciga waafaqsan saasay ku liibaani kartaa wa salaaxa acmaalihaa ummadda acmaasheeda hagaagidda ay hagaagtaana fii sixati culuumihaa ummadda culuumteeda oo ilaah u soo dejiyey culumtaasu ansaxda wey camalkuna wuxuu sax ku noqon karaa cilmi saxiix qofku markuu cilmi saxiixa barto a camalkiisu noqon karaa camal saxiixa wa sixata culuumihaa culuumta ansixideeduna fii an yakuuna rijaaluhaa ragga dadka soo rara rijaasha waa looda ruwaadda dadka soo rara inay ahaadaan ayay ku sugnaaneen umanaa'a kuwa aamin ku ah fii maa yarwuuna waxay warinayaan ow yasifuuna ama ay tilmaamayaan culumtu say ku ansixi kartaa waxay ku ansixi kartaa ruwaadda soo naqlinayda inay aamin yihiin ah, oysan waxna ku daray waxaysan oqoon aysan lahayn waa sidaasa cilmi umada ummadda kusoo gaari kara inay um, rijaasha ruwaadda loola jeedaa dadka ruwaadahu soo warinaya adilada iyo diinka waa inay aamin yihiin cilmi saxiixa la heli kara oo waxay soo warinayaan iyo wax ay tilmaamayaan waxay soo warinayaan waa adiladii waxa ay tilmaamayaanna waa xukunkii ah, waa xukunkii waxaan alla xalaalayn waa inaysan xalaal dhihin waxaan alla xaaraamtinimin waa inaysan xaaraam dhihin waxaan alla waajibin waa inaysan waajib dhihin wax ay tilmaamayaan iyo waxay soo wadeen daliilkana waa inaysan qiyaanin xukunkana waa inaysan qiyaanin oy labadaba iska ilaaliyaan faman taxadaa qofka ka hadla fi lcilmi cilmiga bikayri ammaanatin ammaano la'aan qofka ka hadla ammaano la'aan qofka ka hadla cilmiga faqad masa wuxuu ku taabtay alcilma cilmigii biqurxatin dhaawac ah, biqarxatin dhaawac in yamsaskum qarxun faqad masa alqowma qarxun dhaawac uu ku taabtay ah. faqad masa alcilma cilmigii wuxuu ku taabtay biqarxatin dhaawacuu ku taabtay waa dhaawac wa wadaca wuxuuna dhigay fii sabiili falaaxi lumma ummadda liibaanteeda waddadii ku gaari lahayd xajara casratin simbiriraxa dhagaxeed dhagax ay ku taraamturoodaanay ku simbiriraxdoon uu waddadii liibaanta u dhigay ummadda ah, maxaa ila waddo kaloo lagu liibaana ma jirto oo waddadii cilmiga ammaanola'aanuuna uga hadla khiyaano uga hadla dulmi uga hadla jawr uga hadla jawr ayuu uga hadla ah, baydkaaba sharxa waaba idin dhigaa maa qaala rabuka weynun lilula sakaru bal qaala rabuka weynun lilmusaliin waaba idin dhigaa shara soo ma jeed marka waa noocaas laa takhluu ka marnaame addawaa'ifu kooxaha kooxaha almuntamiyatu u nisbo sheegata ilal culumi culumta min ashqaasin shaksiyaal ka marnaamee shaksiyaalkaasoo laa yadlubuuna alcilma cilmiga aan u dalbayn liyataxallow inay isku qurxiyaan biasnaa fadiilatin fadiilo midda ugu sarrayda dadka culuumta u nisbo sheegta oo waxbarashada iyo diinka ku dhex jira kulligood nadiif wada noqon mayaan qaar nadiifa waa ku badan yihiin qaar nadiifa oo ujeeddaday cilmiga u dalbayaan ay tahay inay ku sifoobaan fadiilada sare oo ah ilaahay riladiisa inay gaaraan inay kamid mid noqdaan min a'imat diin kuwa saas inay ku sifoobaan cilmiga u raadina waa ku badan yihin laakiin haddana kuwaan saas doonaynaa jira oo dan kale leh magac ka raba cilmiga dhexdiisa maal ka raba ah. kuwa ilmi ka maal ka raba kuwa magac ka raba kuwa mansab iyo kursi ka raba aa ku dhex jira dadka cilmiga baranaya kuwaas marka waa ebeg kuwaas ma dhici karto inay ammaano ku sugnaadaan oo ay ammaano wax ku keenaan laa taqluu ka marnaamee adawaa'ifu kooxaha kooxaha almuntamiyatu u nisba sheegata ilalculuumi culuumta min ashkaasin shaksiyaal ka marnaamee shaksiyaalkaasoo laa yadlubuuna alcilma cilmiga aan u dalbayn liyataxallow inay ku sifoobaan biasnaa fadiilatin fadiila midba u sarrayda aw liyanfacu naasa dadka inay ku anfacaan bimaa carafuu waxa ay garteen oo min xikmatin xikmad dad waxaa laga hela dawaa'ifta aan cilmiga u dalbayn inay ku sifoobaan fadiilada sare oo ah ilaahay riladiis inay gaaraan min a'imati lmuttaqiin kamid mid noqdaan aan cilmiga u dalbayn inay ummadda ku anfacaan xikmadda ay soo barteen dadaan u dalbayn ee dan kale u dalba ama maal ka raba ama magac ka raba ama mansab ka raba dad saasaa ku jira ama zanaadiqaah oo cadowba oo diinkan inay hadmi hadmu diinba ka rababa intaasaa ku dhex jirta amaalu haaulaai kuwaas marka iyo kuwa lamidka amaalu haaulaa'i kuwaas kuwa lamidka ah laa tajidu lmaanatu ammaanadu ka heli maydo fii nufuusihim nafyaalkooda mustaqaran meel lagu sugnaado meel lagu sugnaado klima marka naftoodu meel ammaana degtaa maba ku taallaba naftu ammaanadu waxay degtaa qalbi nadiifa ah. laakiin kuwan waa khaa'iniin marka meel ay ku sugnaato ammaanadu kama helaydo wa amhaalu haaulaa'i kuwaas kuwa la midkaa laa tajidu alamaanatu ammaanadu ka heli mee fii nufuusihim nafyaalkooda mustaqaran meel lagu sugnaado falaa yataxarajuuna dhibsamayaan an yarwuu inay wariyaan maa lam yasmacuu waxaysan maqal ma dhibsanayaan waxaysan maqal haddii masale la weydiiyo isagoon oqoon waa iska tuurana saasaa la yidhi ma yaqaan in la yidhahdo ka cabsaan Ah. ystauuna min الnaasi walaa ystauuna min allah wahuwa maca ah. marka dadka yaysan ku dhihin ma yaqaan intaasaa meel weyn laah laakiin ilaahay agtiisa amaad ku ceebowdaa lama weyne lama weyna marka waxaysan aqoon u lahaynay tilmaamayaan marka maadaamaysan ammaano lahayn falaa yataxarawna dhibsamayaan an yarwuu inay wariyaan maa lam yasmacu waxaysan maqal oo daliilaysan maqal ay sheegaan daliilaysan maqal ay sheegaan ow yasifuu ama ay tilmaamaan maa lam yaclamu waxaysan aqoon u lahayn xugunaysan aqoon u lahayn oo yidhahdaan waxaas waa xalaal waxaas waa xaaraam waxaas waa waajib waxaas waa sunna qofkaas waa mubtade kaas waa sunni kaas waxa weeyaan waa daciif kaas waa fiqa inay xugun ridaan ama daliilaysan aqoon ay sheegaan sifadu waa xugunkii wa haadaa arrinkaas oo haadaada waa maxee dawaaifta culuumta u nisba sheegata inaan laga weynayn dad niyad xun oo maqsad xun leh inaan laga weynayn ah, oo laysku dhex jiro ah, dad khaainiina kadaabiina inay ku dhex jiraan waa arrintaas wahaadaa arrinkanu maakii weeye kaan aha yadcu mid ugu yeedha ahli ahlilcilmi ahlulcilmiga kuwooda waaweyn ilaa naqdi rijaali rag inay ridiyaan rijaasha ruwaadda loola jeeda rag iyo dumar ruwaadda inay ridiyaan waa sababka ugu yeeray ah, oo la yidhahda kaas waa dajaal kaas waa daciif kaas xifdigiisa hataa waa sayulxifdi kaas waa wadaa soo uma jeedin waa sababka keenay ah, waa sababka keenay ee haddii wax alla waxa culumta u nisbo sheegtaa nadiif wada yihiin looma baahdeen aljarx watacdiilba looma baahdeen maba loo baahdeen ah, hadday wada nadiif yihiin laakiin sababkan wey sababka ugu yeeray jahaabidada waa culummada waaweyn Ah. sababka ugu yeeray ilaa naqdi rijaali ruwaad in la naqdiyo wa tamyiisi man qof in la sooco yusrifu ku xadgudbaa filqowli qowlka miman dad laga sooco yasuuquhu ku dhalaalina hadalka calaa qadri maa shay qadarkiis yaclam uu ogyahy in la kala sooco qofka hadalka ku xadgudba oo markuu wax warinaa ama xadiiska ku xadgudba ama xukunka markuu sheegaya ku xadgudba xugunu sheege waa xadgudba cadliga ilaalin ma intuu ogyahay ku ekaysan ma cadaaladda meeshay tahay ku ekay ma kaasoo kaleeto marka oo xadgudbaya iyo qofka hadalka ku dhalaalina intuu ku ogyahay kana gaabi kana gudbi ma labadaas qof in lakala sooco in la kala sooco xataa asbaxa kay asbaxa si ay u noqdaan dulaabulcilmi cilmiga ardada dalbayaan calaa basiiratin oqoon kuwa uga sugan min qiimati maa shay qiimihiisa yaqra'uunahu ay akrinayaan waxa ay akrinayaan ardow si ay qiimeen u gartaan hadalkan yaa leh xadiidkan yaa wariyey hebel hebel yuu ahaa hadalka waa ku xadgudbi jir ah, wuxuusan oqoonu sheegtaa lama qaato kan yaa leh waxaa leh sabti iqa ah oo mutqin ah hadalka waxna kuma daro waxna kama jaro waxa weeyaan waa intu ogyahu ku dhalaaliya waa hadal la aqbali karo kana yaale qofaan la oqoon run iyo been midu sheegay loo yaqaan majhuul saddexdaasaa kalaamkii kala noqday marka saddexdaasuu noqday qiimaha marka ardaygu wuxuu akhra waa yaqaan meelay u saaran yahay yaa wariyey hebel hebel waa la yaqaana lama qaado yaa wariyey hebel haa hebel waa dahab iyo ku dhaafin wuxuu sheegay yaa wariyey hebel lamama yaqaan waa majhuul run iyo been midu yahay lama yaqaan ka gaabso waxa ardadu ay akhraayaan ina gartaan hebel waa la jarxiyey waxaa la yidhi waa mubtadix yaa jarxiyey hebel maya hebel warkiisa lama qabto waa la yaqaana waa haali hebel waa mubtadec yaa jarxiyey hebel bis wey hebel hadduu jarxiyey caymo male waa la huba inuusan ka been sheegayn ah. waxa weya waxa ay aqraayaan qowlkan cidda tiriya yaqaaniin soo ma jeedid markaasay qofka mar haddii la sheego waa yaqaaniin hadalkaas qiimihiisa waa yaqaaniin waxay aqraayaan xataa asbaxa xataa asbaxa dulaabu اlcilmi kay asbaxa dulaabu اlcilmi si ay u noqdaan ardada cilmiga calaa basiiratin oqoon kuwa uga sugan min qiimati maa shay qiimihiis yaqra'uunahu ay akhrinayaan oo falaa takfa aysan ka qarsoonaan calayhim tulaabulcilmiga mansilatuhu mansilatu maa yaqra'uun waxay akhrayaan darajadiisa hadalkan meequu la qiimo egi inay gartaan waxa ay akhrayaan qiimihiisa oo maxay tahay marka qiimihiisa mansiladiisa min alqaci saddexu noqona min alqaci in la gooyo bisidqi runtiisa oo lala yaa sheegay hebel waa qaci marka loo laaba ma hebel hadduu sheegay ow kadibihi aw ilqaci in la gooyo kadib min kadibi hebel yaa wariyey hebel been waaye yaan la dhegaysan ardaygu marku meeshuu ku arkaba ma ku shakinayn yaa wariyey warkan yaa soo sheegay hebel khalaas kadaab wey iska da wabaa ku falin ow rujxaani axadihimaa runta iyo beenta mid ka mid ah miisaan badnaantiisa calal aakhari midka kale uu ka miisaan badan yahay yaa wariyey hebel hebel sida badan waa asiiba laakiin marmaru wahmiya ah. hebel sida badan waa gafaa marmar asiiba haddaan loo helin shaahid lama aqbali karo ir labada midaa miisaan badnaana mar waxaa miisaan badnaana runta waxa la hebel miyaa wadhahaa hebel waxa weya waa saduuq xifdina waa leeya laakiin yahiimun taaratan marmaru xoogaa ismuudsiya xoogaa agasbe taas waa la aqbala kara hebel yaa wariyey hebel hebel waxa weeyaan sida badan waa daciifo badanaaba waa gafa wahmigiisaa badan haddaan loo helin shaahid lama aqbala marka fiiri labadooda mida miisaan badnaa runtii iyo inuu hadalkaasu been u badan aw ixtimaalihimaa meeshaas waxa weeyaan ow mansilati intii mar kale kuugu soo celshay nusqooyinka gobol ow mansilati min alqaطci bisidqi ow kadibi ow rujxaani axadihima cala alaakhari waa intii waa qalad waa nusqooyinka dabcadda waxa weya qalad ka dhacay wey aw ixtimaalihimaa ama runtii iyo beentiiba inay suurtogeli karaan calaa sawaain si siisiman tanna waa maxay waa majhuulka qofka aan loqoon wax wariyo qofaa wariyey qofka lamaba yaqaano waxaa lagu yidhi huwa majhuulun lamaba yaqaan waa siisimayin inay run yahay warkiisa iyo inuu been yahay waa kuu simantay ma kale taqaanin marka waa laga tawaqufaa waa laga tawaqufaa waa laga tawaqufaa marka cilmiga wuxuu rabaa ammaano cadli sidqi qofkaan intaas lahayn waa hoog hadda ka horna mar waa nagii sheegnay aynanba maanta akrinaa hadalkii shekhulislam ibn tamiya hadal la yaab leh hadal la yaab leh ayuu leeyahay oo biyo dahab in lagu qoro astaahila waa talkhiisu kitaab اlistiqaaثa talkhiisu kitaab اlistiqaaثa oo loo yaqaano almacruuf biraddi cala albakriy dabcadaanan hayo wuxuu laba boqol konton iyo toddoba uga yaalla laba boqol konton iyo toddoba wuxuu yidhi sidaan isagoo ahlu sunnaha kuu sheegaya dariiqoodii wuxuu yidhi wa a'immatu sunnati waljamaaca wa ahlu اlcilmi wاliimaan imaamyaalka sunnada iyo jamaacada ahlulcilmiga iyo iimaanka fiihim اlcilmu wاlcadlu wاraxma waxaa ku sugan cadaalad iyo cilmi iyo naxariis saddexdaas sifay leeyihin oy caan ku yihin saddexdaas sifay caan ku yihin fiihim alcilmu wاlcadlu wاraxma saddexdaasi caan ku yihin fayaclamuuna alxaqa aladii yakuunuuna bihi muwaafiqiina lisunna saalimiina min albidca waxay yaqaaneen xaqa ay ku waafaqsan yihiin sunnada ugana nabad galeen bidcada wayacdiluuna calaa man kharaja minhaa walow dalamahum waxay cadaalad u sameeyaan dadka sunnada ka baxay oo ahlulbidac ah xataa ahlulbidac ayagu ha dulmiyeen laakiin ayagu ma dulmiyaan u fiirsada maxaa yeelay ma ahan diintu ciqaab adugu aad qof uga aarsan karto maaha waxaad adugu maamulato mati waa xukun ilaahi ah waa xugun ilaahi ah ahlu sunna waljamaca maxaa lagu yaqaan waxaa lagu yaqaanaa xataa qofka sunnada ka baxee mubtadica ah bidcoolaha ah cadaaladay u sameeyaan hadduu dulmiyona ma dulmiyaan u fiirsado hadduu dulmiyo isagu ayagu ma dulmiyaan ahlu sunna waljamaca saas wuxuu yidhi kamaa qaala tacaala waa sida alla yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kunuu qawaamiina lilaahi shuhadaءa bilqist waxaad noqotaan dad cadaaladda u taagni badan ilaahay dartiis ugu taagan cadaaladda ilaahay dartiis dad ugu taagan bilqist ah, dad markhaati kaco ilaahay dartiis u markhaati kaca walaa yajrimanakum shana'aanu qowmin calaa an laa tacdiluu yaysan idinku xambaarin qolo aad u cadhaysantihiin weliba gaala laga hadlahay markaas gaalo aad u cadhaysantihiin ood ciil badan u qabtaan calى an tacdilu inaadnaan cadaalad samaynin ku ambaarin yaynu ku xambaarin hadda waa gaale ogow oo weliba loo caraysan yahay cadaalad u sameeyo yaynu ku xambaarin inaad cadaaladda ka tagtaan maxaa cadliga markaad ka tagto waa dulmi iyo kadib qof ay bannaanta in la dulmiyaana ma jiro gaal iyo muslimina kuma bannaan inaad dulmiyo beentuna kuma bannaan soo ma jeedo icdilu huwa aqrab litaqwa ilah war cadaalad sameeya iyada all kacabsiga u dhow all kacabsiga iyada u dhow wayarxamuuna alkhalqa fayuriiduuna lahum alkhayra wاlhuda wاlcilm ahlu sunna waljamaaca khalqiga waa u naxariistaan waxay la rabaan khayr iyo hanuun iyo cilmi saas daraaddeeda hadday arkaan qof qaldamay waa ka naxaan shaydaankuna qof qaldama markuu arkuu farxa ayaguna markay arkaan qof wax ka qaldameen waa naxaan maxay leen wanaagay la rabaan qof toosa markay arkaanna waa farxaan walaa yaqsiduuna shara lahum ibtidaa'an dadka shar lama rabaan oo lama doonayaan soo ma jeedi laakiin qofka muftariga ah mubtadica ah calaamadiisu waxay tahay haddii qofka khasmigiisa ama cadowgiisa ama doodu ka dhaxaydo qaladkiisa hadduu arko sida shaydaankii waxa weye ayuu u farxa inuu haaduba ku sigana uu le farxad badana isagoo qaldamayaan arka waa kan halkaanay ku duubantaha isagoo qaldamay waa shaqo shaydaan soo ma jeedo marka waa xisbu shaydaan wuxuu yidhi bal idaa caaqabuuhum wabayanuu khadaahum wajahlahum wadulmahum kaana qasduhum bidalika bayaana alxaqi waraxmat alkhalqi walamra bilmacruuf wannahyi can ilmunkar marka ahlu sunna waljamaaca ahlubidaca ay ciqaabayaan oo say u ciqaabayaan say u ciqaabayaan khaladkooda caddaynayaan ku been abuuran wax ku dari maya wax ku siyaadi maayaan qaladkooda markay caddaynayaan jahligooda caddaynayaan dulmigooda caddaynayaan ujeeddadoodu waa xaqu inuu cadaado makhluuquna ay naxariisti alle helaan ilaa xaqu haddii uusan caddaan ummaddu cadaaba heli dadkaa baadiyooba si ummaddu ay naxariisti alle u helaanay u hadlaay ee maahan qofkan ka caarso iyo ceebe iyo fadeexee wanaagay dadka farayaan xumaantay ka reebayaan waxay rabaan wa an yakuuna diinu kulluhu lilaah in diintoo dhan allah u sugnaato wa an takuuna kelimatllahi hiy alculya iyo diinka alle inuu kor noqdo falmu'minuuna ahlu sunnati waljamaaca hum yuqaatiluuna fii sabiili illah ahlu sunna waljamaaca carabka markay ka hadlayaan gacanta markay ka hadlayaan xoolahooda markay bixinayaan waxay u dagaalamayaan diinka alle inuu kor noqdo waman yuqaatiluhum yuqaatilu fii sabiili daaquut qofka ka soo horjeeda ahlu sunna waljamaacana jidkii daaquutka ku dagaalama waxay ka kala mid yihiin abubakr الصidiiq maca ahli ridda cali bn abi aalib maca alkhawaarij اlmaariqiin wa maca alghulaati wالsaba'iya cali bn abi aalib markuu khawaarij la dagaalamayey iyo markuu raafidada saba'iyada la dagaalamayey booskaasoo kale wey ahlubidcu booskii saba'iyaday joogaan iyo khawaarijta ahlu sunnana booska caliyay joogaan abubakar ahlu ridduu la dagaalamayey ahlu sunnuhu dariiqii abubakaray joogaan ahlubidcuna booskii riddaday joogaan macnaha nawc xagga dalaalka ayay ka shabahan wey ee dhammaanay murtadiin yihiin ma loola jeedo markaasuu yidhi faacmaaluhum khalisatu lilaahi tacaala muwaafiqatun lisunnati waacmaalu mukhaalifiihim laa khaalisatu walaa sawaab ahlu sunna waljamaca amaashoodu allaay u barax la'da allaa loo barax tiray allay khaalis u tahay sunnaday waafaqsan kuwa ka soo horjeeda acmaashooduna khaalisna maahan ujeeddaa laga leeyahy danaa lagu gaaraa kooxa lagu dhisa ururaa lagu difaaca sawaabna ma ahan oo xaqi ma waafaqsana bal bidcatun watibaacu lhawaa waa bidco iyo hawa la raacay sidaas daraaddeeda loogu magacaaba huu yidhi ahlulbidaca ahla alahwaa hadal dheer oo layaab badan oo qiimo badan uu sii waday adilo aad u badanna wuu keenay oo ilaa uu yidhi falihaada kaana ahlulcilmi wasunna laa yukafiruuna man khaalafahum wain kaana dalika almukhaalifu yukafiruhum ahlusunna waljamaaca ahlulcilmi wasunna ma gaalaysiiyaan qofka khilaafa hadduu rabo asagu ha gaalaysiiye isagu waa gaalba ha ayagu ma yidhahdaan waa gaal ma yidhaahdaan maxaa yeelay lianna alkufra xukmun sharciyu xukun sharciya wey gaalaysiintu maaha wax adugu aad leedaad wax ku ciqaabi karto oo qof uga aarsan karto maaha waa xukun sharci ah falaysa lilinsaani an yucaaqiba bimili qofka insaanka xaq uma leh haddii lagu ciqaabo oo laydha gaalaa tahay inuu isagoo kale ku ciqaabo oo yidha adaa gaal ma uu xaq uma laha markaasuu yidhi kaman kadaba calayka wazana biahlika qofkii adiga been kaa sheega ama ehelkaaga ka zinaysta laysa laka an tagdiba calayhi watasniya ahli kuuma banaano inaad been ka sheegto amaad ehelkiisa ka sinaysato kuuma banaan kugu bannaanaane maxaa yeele liana alkadiba wazina xaraamun lixaq illaahi tacaala zinada iyo beenta ilaahay baa xarimay haddii qof adiga kugu dulmiyey adigu ilaahay weyne xaqiisa kuma adgudbi karti kuma xadgudbi karti markaas wakadalika takfiiru xaqu lilah falaa yukafaru ilaa man kafarahu اllah rasuul gaalaysiintu waa xaq alla kaliyu leey qof allah iyo rasuulkiisuu gaalaysiin qofaan lama gaalaysiin karo haba ku gaalaysi ma gaalaysiin karta adu awood umali haddaad diin leedahay oo diinta aad waxa weeya ilaashayda wey hadal dheer wey ilaa laba boqol iyo konton iyo sagaalu sii wada marka ahlu sunna waljamaaca fiihim alcilmu wاlcadlu wاraxma saasaa lagu yaqaana ammaanay leeyihi alaslu aali waalaauun asalka soddon iyo saddexeeya asidqu waa runta waa runta sidqu lahjati waa hadalka runtiisa alaslu ahaali waalaauun asidqu sidqu lahjati hadalka runtiisu cinwaanulwaqaar waa haybadda calaamadda lagu garto qofkaanu inuu yahay qof haybad leh calaamadda lagu garto wey wa sharafu nafsi waa nafsadda sharafteedii wa naqaa'u sariirati waa caqiidada saafinimadooda qofka haddii hadalkiisa run uu yahay oo been uusan marna ku leexanayn waxay ku tusayda qof degan oon fudayd ku jirin inuu yahay waxay ku tusaydaa qof nafsadiisu sharaf leeda inuu waxay kutusaydaa qof qalbigiisu islaxsan yahay inuu oo waxa qalbiga ugu jira ay wax fiican yihiin ah, sariiradu waa waxa qalbiga ku jira wa sumuwu lhimmati waa himadda saraynteedii qofka carabkiisa waxaan runahayn aan ka sheegay waxay tusaydaa in himadiisu saraydo maahan qof wax yar dalbaya qof magac raba ama maal raba ama kursi raba maa waa qof meel sare raba oo raba ilaahay agtiisa inuu ka gaaro min a'imat lmuttaqiin inuu ka mid noqdo min aimati mutaqiina kidbi laguma noqdo waa qof wax weyn raba ee aan maal iyo magac iyo mansab rabin qof haddaad runta aan ka leean aan ka leexanin wa rujxaan اlcaqli waana caqliga miisaan badnaantiisa qof run badan haddaad aragto caqligiisu waa badan maxaa yeelay caqli waa waxa xumaanta iyo wanaagga lagu kala garto waa waxa lagu kala garto dhibka iyo dheefta wax ka dheef badan runta lama arko beentana wax ka shar badan lama arko marka qofka rulowga ah, caqligiisu waa miisaan badany beenaalaha caqli male dadkuba ha u garteen wax caqli badan oo makri badan laakiin caqli ma hayo wax caqliya ma hayo wa rasuulu lmawadati waa kalgaclada keeda la soo diray maca alkhalqi makhluuqa la jirkiisa intaas ilaahay agtiisu uga gaaraya qofku himad sare weynan iyo qiimo makhluuqana waa ku jeclaadaan qofka runlowga makhluuq waa jeclaada kalgaclo la soo diray wey wa rasuulu lmawadati waa kalgaclada keeda lasoo diray maca alkhalqi makhluuqa la jirkiisa qofka run marka lagu barto dadku waa jeclaadaan fiican wa sacaadatu ljamaacati waana ummadda liibaanteedii marka run la sheego diin rumaha umada soo gaaray wa liibaantii jamaacada wa siyaanatu diyaanati waana diinta ilaalinteedii runta marka qofku diinka wixii uusan oqow yidhaa ma aqaan wuxuu yaqaanna run ka sheego waa liibaantii ummadda waana diintii waardiyadeed iyo ilaalinteedii walihaadaa sidaas daraaddeeda kaana sidqigu wuxuu ahaaday farda caynin fardu caynu noqdo runta waa fardu cayn maa fardulkifaaya qof walba faradu ku yahay fa yaa khaybata man alla qof hooggiisa faradda ka gaabiyey fiihi sidqiga qofkaas hooggiisiiyo waqtigaagii waa la joogaahe kaalay wey fa yaa khaybata man faradda fiihi haada awaanuki faxduri wey hooga dadka runta ka gaabiyo hoogiisiiyo waqtigaagiyaa la joogaa wey waman facala qofka sameeya oo kidbiga sameeya waman facala tafriid fi sidq waman facala qofka sameeya ay tafriida fi sidq gaabin runta laga gaabiyo faqad massa wuxuu qofkaasu ku taabtay nafsahu nafsadiisa iyo wa cilmahu cilmigiisa biadan dhib qofkaasu naftiisa iyo diintiisaba iyo cilmigiisiiba dhibaato ku taabtay qofkaasu dhibaato ayuu ku taabtay qofku beenta wuxuu isleeya waa ku badbaade laakiin haddii been lagu badbaadaa runtaa ka badbaado badan xaala haddaad beenta marmar xataa naftu ay been kuu sheegtood marmar ku fakato mar dhow waa kashifmi ah, markaasaad fadexoobi laakiin runta badbaadadeedu waa cirib wanaagsan tusaalena waxaa kuugu filan nabigeenna suuban sala allahu alay waslam qaswatu tabuuk markii uu aaday munaafiqiin badana ka hareen laakiin saddex saxaabiyun ayagu munaafiqiin ahayn oo saxaabo wanaagsan ah kacbu bnu maalik hilaal ibnu umaya muraarat bnu rabiica saddexdaas saxaabi waa ka hareen shaydaana soo weeraray markii nabigii way soo laabtay la been sheega ha been sheega nabigu daahirkiinaasuu fiirinaa daahirkiinaasuu fiiraa waa idin ducayna ah, saasaan alla idinkugu dembi dhaafa dadaaba u sheeg sheega saas laakiin maadaama ay saxaabo ahaayeen oysan munaafiqiin ahayn waxay yidhaahdeen haddaan nabiga u been sheegno qalbiga alla og nabigana alla la hadlo se uma jeedid mar dhowaan fadeexoobayna ducada nabiguna waxba noo tarime munaafiqiin haddaan u fiirso intaasay garta rumaan sheegayna munaafiqiintii waa u yimaada nabiga haye maxaad la har rasuulka alla cudurdaarkaasay haystay kaasay haystay haye allah kuu dhaafo or iskata mid kale imaana rasuulka allow tees ay keeray hedo koo ay hedo kaasay hedo intaasoo dhibaato ay haysato saasaan u bixi waaye haye allah kuu dhaafo iska ta ayag waa yimaadeen maxaad u harteen rasuulka alle wax cudurdaara maanaan lahayn in alla intii kale oo cudurdaarka sheegato been ciyaalka ahaa haa haye allah in indhaaf orda iska tag aa loo dooya u tarin kuwaan nabigu wuxuu yidhi sala allahu alay wasalam cudurdaar maan lahayn haa sooma waa in laga laga aamusa wy oo la godoomiye ayaga dhan maxayna dembigay galeen nabiguna waa godoomiye waa ka amus qofna salaamina saxaabadu siday diinta u ilaali jireen u fiirso maahan haddii la arkaayo taasu diin ilaalin maaha marka loo jeedi marka laga maqan isku sii u ilaali jireen waxaa dhacday kacbu bnu maalig wax la hadla markuu waayey uu beer uu ku jiro ina adeerkiis abuqataada uu derbigeeda ka booda markaas u gala keligood ilaahay maan aadnim u jeedo waa u la hadlo asalaamu calaykum shub isma laha waa ina adeerka weliba aada isku jeclaayeen hadda cidna idiinma jeedo maya maxaa yeelay cidda diinta waxaa loo ilaaliya allaha ku daalacanay qofku hadduu dad iska ilaalinayo diin ma ilaaliyo waa inuu allah inuu daalacana ku xisaabtamo markii dambuu yidhi abuqataadow ilaahaan kugu dhaashay sow ma ogid inaan ilah iyo rasuulkiisa jecela taasuu yidhi ilaahay baa og intaasu hadalka yidhi allahu aclam u markaasu inta ilinu ka daato iska cararay haddana gaala isbasar u soo diray warqadda runtaa oo maraykanka lagu aado annaga qabiilkayagu waa yari yahay laf yaraan nahay waana laku tuntay qabaa'ilka waaweynana baaba'shay hadda kuwii wax baaba'shay hadduu yahay saas u hadla kuwii xataa dadka laayey oo dadka ku tuntay saas u hadla markay gaalada rabaan kulli naga jufay yar aan nahay oo meesha xoogna kuma dhihin beelaha hubaysanna ma nihin waana nala dhameeyey waa nala baaba'shay markaasaa gaalku warqad xun usoo diraa warqadaasoo kalea loo soo diray kacb ibn maali in boqoraha warqad usoo diray oo yidhi saaxiibka adduunku gooye annaga ku xidhiirayn noo imow warqadaas markay u timaado soomaalidu maxay say u arkaan farxad oh! farxad weyna maanta gaal warqad ii soo diray maraykanan u socda laakiin kacb ibn maali markii loo soo diray murugadii hore waa uga darnaad wuxuu yidhi ma maantaa gaal i haweyst inaa lilaahi wa inaa ilay oo yidhi anaa kuu gargaaraa ku gacan qabaa anaa ku magan gelina maamaatugaa iyii ta saas u qaaday warqadii dab ku rid tinaar ku rid soo jeedi waa gulay afartan habeen marka la mara oon wax la hadlaa la arag wax la hadlaa uu nabigu yidhi haddana inta cid diray yidhi islaamaha ka fogaadeen islaamahoodii ay weheshaayen la hadlaayeen islaamaha ka fogaadeen kacab ibn maali wuxuu maxaa sabee ma furaa markaasuu kolleyba rasuulku wuxuu soo yidhi islaamta ka fogaad markaasuu ilxaqi ahli biahliki orod ehelkaaga u tag islaamta keligiisuu noqday toban maalin oo kalea ku darsantay konton markay marayaanee farj alla furay markaas alla wuxuu soo dejiyey aayado qur-aan oo salaada faradka lagu tukaa oo sunnada lagu tukaa oo la akrina oo qofka jiran lagu akrina ilaa qiyaamu saaca waa la akrina aayadahaas oo ilaahay weyna farajka ugu furay oo sheegayda wanaaggooda sooma jeeda saas alla gu abaalgooda laakiin kuwii beenta sheegay oo haa haye dembigina alla dhaafa socda kuwaas maxaa ilaah yidhi markii farajkoodu soo degay iyaga yxlifuuna lakum litardw canhum fain tardw canhum fain allaha laa yarda can اqowmi اfaasiqiin way idiin dhaaranayaan inaad raalli ka noqotaan haddaad raalli ka noqotaan qowm faasiqiina way ilaahayna raalli ka noqoma fiiri runtiiya badbaadadii noqota laakiin kacb ibn maalik yidhi ilaahay runtuu nagu badbaadiye ilaahay weynaa shukriga aan uga shukrinah badbaadadan waxaa ka mid ah inaana weligay been sheegin marka runtu waa badbaado run ah waa badbaado run ah waa badbaado run a ah runta qofku waa inuusan marna isdhihin beenaa badbaadale ah, runtu waa ariiqa jannada calaykum bisidq faina asidqa yahdi ila albir wain albira yahdi ila aljanna wma yazaalu rajulu yasduqu wayataxara sidqa xataa yugtaba cinda allahi sidiiqa waiyaakum walkadib faina alkadiba yahdi ila alfujuur wain alfujuura yahdi ila annaar wma yazaalu rajulu yakdib wayataxara alkadib xataa yugtaba cinda allahi kadaaba marka runtu waa dariiqa biriga birigu waa dariiqa jannada qofku beenta hadduu iska day waayo ilahay agtiisa kadaaba looga qora kadibna waa hooga in allaha laa yahdi man huwa kaadibun kafaac waa u dhammaatay soo ma jeedin been hmm, runtu waa dariiqa biriga birigu waa dariiqa jannada hmm. soo ma jeedin qofku hadduu runta iska doondoono carabkiisa ka ilaaliya beenta ku dadaalo runta inuu laasimo ilahay agtiisa marka dambe maxaa looga qorayaa sidiiq idiiquna darajada nabiyaalka ku xigta idiiqiinta lagu qoray ulaaika maa ladiina anama allahu calayhim min annabiyiina wasidiiqiin halkaasaa lagu qoraya hadduu beenta laakiin fududaysto maanta mid ka tuura beri mid kale ku kaftan bis marka dambe kadaab aa loo qoraya kadaab marka qofku in aad iskaga ilaaliyo qaala awsaaciyu wuxuu uhi raximah ullah tacalam baro asidqa runta qabla an tatacalama alcilma intaadan cilmiga baran cilmi intaadan baran runta baro runta baro wa qaala waki wuxuu idhi raximahullah haadihi sancatu sancadan waa cilmiga laa yartaficu kuma kor noqdo derajo kama gaaro fiiha dhexdeeda ilaa saadiqun qof run low a ah maahan qof kale derajo kama gaaro ilaahay derajo kama gaarsiiyo waa noocaas fatacallam baro raximaka allah ilaa ha kuu naxariistay asidqa runta qabla an tatacallama alcilma cilmiga intaadan baran wa sidqu run xaa la yidhaah sin run xaa la yidhaah waa kana fiiri daabitkaas ahlusunna waljamaca agtooda kaleeda runta wa sidqu runtu ilqaa'u lkalaami waa hadalka in loo rido calaa wejin qaab mudaabiqin waafaqsan lilwaaqici sida xaqiiqadu ay tahay iyo wal ictiqaadi qofka sheegaya siduu aaminsan yahay labadaas markay hadalku waafaqaan la yidhahdaa run xaqiiqada waa inuu waafaqa hadda iyadoo maalin haddaad tidha waa habeen xaqiiqadii ma waafaqsana soo ma haddaad tidhahdo qof ahlulbidacah waa ahlu sunnu xaqiiqadii muwaafaqsana waa been qofkii ahlu sunnadaa ah, haddaad tahay waa ahlubidacna ah, xaqiiqadii muwaafaqsana waa been shaygii xalaasha ahaa haddaad xaaraam tira xaqiiqadii muwaafaqsana waa been waxaa la rabaa koow horta shaygan in aad hadalkaa xaqiiqada waafaqsan yahi labo waa inaad adiguna aaminsanta hadduu shaygu xaqiiqada waafaqsan yahay laakiin adugu aadan aaminsanayn beenaa la yidhahda run maa qof ahlu sunnaha fiican aad xoogaa shaxaad ka rabta markaasaad tihi ahlu sunnata ilaahay baa diinta kuugu gargaaray adugu naasir sunnaata waxaadna isleedahay waa ibliis ma aaminsanin adugu mubtadi w isleeda beenaalaad ka markaad leedahay waa ad fiicanta beenaad sheegi adugu hadda qofkuna waa fiican yada maxaa yaele ma aaminsanin adiga laba shay waa in laysla helaa hadalku waa inuu xaqiiqada waafaqsan yahay aduguna waa inaad ku sheegay ood sidaas aaminsanta waa inaad aaminsanta labadaas marka la isla helaa run la yidhaahda fasidqu runta fasidqu runtu min ariiqin waaxidin hal dariiqu ka ahaada waa in arintu xaqiiqada waafaqsanta waana inaad adigu aaminsanta halkaas dariiqu ka yimaada amaa naqiidu runta waxa ka soo hor jeeda oo ah kadibka amaa naqiidu runta waxa ka soo hor jeeda alkadibu beenta ah fa duruubun waa nuuciyaal wa alwaanun waa midabo wa masaalikun waa wadooyin wa awdiyatun waa waadiyaal yajmacuhaa waxaa kulmina alaaatun saddex beentu ayadu tiradii ka bad ah. laakiin saddex aa lagu soo khulaaseeya oo kulmina kadibulmutamalliqi kii isjeclaysiinaayey beentiisa kii qofka isjeclaysiinaayey kii qofka isjeclaysiinaayey beentiisii wahuwa kadib mutanalliqa maa shay weeye yukhaalifu khilaafsan alwaaqica sida jirto xaqiiqadaa iyo walictiqaada siduu aaminsan yahi labadaba hadalka uu sheegaa xaqiiqada waa khilaafsan yahi asaguna waa ogya inuu khilaafsan yaho ma aaminsana hadalka uu sheega waa beenmar wadaalika miaalkii kaman yatamallaqu waa qof isjeclaysiinaa liman qof yacrifuhu uu yaqaan faasiqan xaaluu yahay oo mubtadican xaaluu yahay qof uu yaqaan oo uu aaminsan yahay inuu faasiq yahay ama uu aaminsan yahay inuu mubtadic yahay qofkuna waa yahay sida qof saasuu dan ka raba maalan waa boqor waa wasiir waa qof madaxa waa qof taajira danuu ka raba wuxuuna og yahay inuu faasiq yahay waa faasiq qof ama waa mubtadic asaguna saasuu aaminsan yahay fa yasifu wuxuu ku tilmaamaa bilistiqaamati toosnaan markaasuu leeya maasha de qof fiicana tahay adiga nin fiicano akhlaaq fiicanoo diin fiicano maasha allah tahay fiika kada wa fiika kada haas dhowr sifon kugu arkay waaba la yaaba uu leey marka waxaa la yidhaha kadibulmutamalliq mhm. badanaana dadka boqorada iyo madaxda iyo hantilayaalka iyo dadka wax ka doonaya aa ku dhaca sida badan waa nacasnimay tuseen nacasnimo ayay tuseen waana nuuc nifaaqa ka mida soo ma jeedid kadib lmutamalliqa la yidhahda subxaan allah waxa weeye nacasnimada qofka nacaska oo daciifka ah oo qalbigiisu daciifka yahay aabbadana waxaas ku dhaca waa arrin khatar ahaani wa kadibu lmunaafiq munaafaqa beentiisa wa huwa kadibu lmunaafiq maa shay wey yukhaalifu khilaafsan alictiqaada qofku wuxuu aaminsan yahay wa yudaabiqu waafaqsan alwaaqica sida xaqiiqada xaqiiqadu waafaqsan yahy kalmunaafiqi sida munaafaq oo munaafiqaasoo yandiqu ku hadlaa bimaa hadalkii yaquuluhu ay dhahayaan ahlu sunnati walhidaaya dadka ahlusunna waljamaca xaqa ay sheegi jireen u sheega mana aaminsana ma aaminsana wuxuu leeyahay ilaahay kaliya in la baryo weeye waa xaq diinka alla in lagu dhaqmo weeye dawo kale ma leh ummaddaanna islaax kale uma sugnaan ilahay kitaabkiisa maahan mana aaminsana waxaan is leeyahay ummadda waxaa la haray kitaabka madaas kitaabka la haray isleey ah, laakiin meesha wuxuu ka dareemay dadka markaas uu la hadlaa dad oo diinta is-aaminsan inay yihiin ah, dad diinta aaminsan markaas wuxuu leeyahay ummaddan horumar uma sugnaan nabadgeli uma sugnaan cize uma sugnaan ilaa kitaabka ilaahay maahan ule mana aaminsan beenaalaa la yidhahda hadalka uu sheegay fiiri xaqiiqada waa waafaqsany ummadda cize ma u sugnaata kitabka alle waxaan ahayn hadalku xaqiiqada waafaqsany laakiin waa been xaalolay dee isagaan aaminsanayn ah, qur-aanka fiiriya munaafiqiinta idaa jaaaka almunaafiquuna qaaluu nashhadu inaka larasuul اllah ah, idaa jaaaka almunaafiquuna qaaluu nashhadu waxay dhahan waxaan qiraynaa inaka larasuullah inaad rasuulkii alle tahay maxaa ilaah yidhi wallaahu yaclamu inaka yashhadu ina almunaafiqiina lakaadibuun iiriya Ah, ilaahi weynaa subxaana wa tacaala waa ogyahay inaad adugu rasuulkii alle tahay oo hadalku xaqiiqada waa waafaqsanya laakiin ayaga munaafiqiinta ilaahi weynaa wuxuu markhaati ka yahay inay been sheegayaan halkay beenta ka sheegeen beenta waxay ka sheegeen nashhadu shahaadaxaa la yidhahdaa aclamu wa uqiru wa uclimu ligayri ah, aniga waa oga waana aaminsana dadka kalena waa ogeysiina saas wey shahaadadu iyagu marka ma qirno nashhadu waa qirannahay wey ah, qalbigaan ka qiranna cilmigaan u leenahay qalbigana waa ka qirannahay dadka kalena waa ogeysiinayna wey nashhadu marka beenay sheegayn ma qirna iyagu ah, marka kadib lmunaafiqa la yidhahda kadib lmunaafiq ahaali wa kadib اlkhabiir waa doqonka ama se baalka sawirkaa beentiisa bimaa shay uu been ku sheegaa yukhaalifu khilaafsan alwaaqica sida xaqiiqada wa yudaabiqu waafaqsan alictiqaada sida oo uu aaminsan yahy kan waa iskan doqon sawira sawirka loola jeedo midka oon mukalafka ahayn laakiin waxaa loola jeedaa qof oon wax si saxa ah wax u fahmin waa asagu siduu aaminsan yuu sheega laakiin siduu aaminsan yahaan sax ahayn sida uu aaminsan yaha qaldan waa been siduu aaminsan yuu sheega bimaa shay ayuu been ku sheega yuqaalifu khilaafsan alwaaqica sida xaqiiqada wa waafaqsan alictiqaada siduu aaminsan yahay kaman yactaqidu sida qofka aaminsan salaaxa suufiyin suufi inuu wanaagsan yahay mubtadicin bidcoole ah fa wuxuu ku tilmaama bilwilaayati inuu wel ilaahay qof baaini ah baadini ah oo xuduudda alleba ku tumanaya xuduudda alle ku tumanaya maydka dadka tuuga leh asaguu hor boodaya wuxuu leey weli ilaahay soo daahiray wey waana aaminsan yahi saasay lata isaga saasay lata qofkii qaldanaay qaladkiisuu aaminsan yahi uu isleey waa ku saxayn markaas isleey waa weli ilaahay soo daahira hmm. weli ilaahay soo daahira war haddee qaadka xuu cunayo maya maya baabkiisu baab kale waa isku baab ma tiidin baabkiisu waa baab kale oo naagaa islaamid u fulfuulaa maya maya isaga baab kale wey baabkiisu baxrubaxuur waay lama galo boqolnaa wuu iska fuli karaa isaga baabkiisu waa baab kale Mm-hmm. weli ilaahay wey maxaad ka fahmeed adugu adiga baabkaa waa cilmi aahir cilmi daahirka afartan adood mis kaliyu ku banaanaya taqaan adugu ninkan baabkiisu baab kale wa baab kale wa lama galo caalim hortiis banaan mm-hmm. caalim hortiis banaan say u banaanaane addoommadu ka mid yahay say hortiis u banaanaane marka waa eber wey waa eber wey wa bilcagsi waxaa la mida waxa weya ahlu sunnihiiyu mubtadec u yaqaana qofka ahlu sunna ahlu xaqa ahaa uu leey waa mubtadec waa mufsid waa khaariji waa murji waa maftuun waa fidnaysan yahay ahlu sunnihiiyuu mubtadec u yaqaana waa beenaale maxaa yeel hadalkuu sheega xaqiiqadu khilaafsanya soo maa lakiin isagu waa aaminsan yahi qofka ahlu sunnaha inuu fidnaysan yahi waa abi alilaawo wey alilaawo wey so uma jeedid waa caqlilaawo flzam laazim aljaadata wadada toosan laazim wadada dhexbartankeeda lana jaadada falzam laazim aljaadata wadada dhexbartankeeda asidqa acni waxaan u jeedaa asidqa runta runtaan u jeedaa falaa tadqad ha ku cidhiirin calaa akadi lisaani carabka salkiisa walaa tadumma ha isku qabanin shafatayka labadaada faruuriyood walaa taftax ha furin faaka afkaaga naadiqan xaal aad tahay kii hadlaa ilaa calaa xuruufin xuruuf inaad ku hadasha maahane xuruuftoo tucabiru cabirayda can ixsaasika dareenkaaga dareenka asaadiqi runka sheega filbaatini qalbiga falaa tadqad ha ku cihiirin laa tudayiq ha ku cihiirin calaa akadi lisaani calaa asli lisaani carabka asalkiisa walaa tadumma ha isku qabanin shafatayka labadaada faruuryood walaa taftaxa furin faaka afkaaga naadiqan xaalatay midka hadlaa ilaa calaa xuruufin xuruuf inaad ku hadasho maahane xuruuftaasoo tucabiru cabirayda can ixsaasika dareenkaaga dareenka asaadiqi runka sheega filbaadin qalbiga afkaagaasa kala qaadin ilaa qalbigaaga waxaad ka aaminsantao saxda adoo sheegaa maahan kalxubi jacaylka waxaad jeceshahay waxaan ahayna dhihin waa jecel walbuqdi nacaybka ow ixsaasika dareenka taas waa qalbiga marka waxaadan nibcayna dhihin waa nibca ow ixsaasika ama dareenkaaga fi daahiri daahirka ah waxaad daahirka ka dareentay tii hore jacaylka iyo buqdiga qalbigo daahirkana waa maxee waa shanta dareemo wey kaladii sida kii oo kale way daahirku tudrikuhu ay gaaraydo haleelaydo alxawaasu dareemayaalka alhamsu shanta asamcu maqalka waalbasaru aragga washamu urka wadawqu dhedhanka walamsu taabashada shantaasa le dareemayaalka shanta ah, dhawaaqow dhegtaa lagu dareema mukusha iyo muuqaalka isha lagu dareema carafta iyo urka karka sankaa lagu dareema dawqa waxaan waa xaraar iyo waa qaraar waxa wayaan carabka dhedhanka lagu dareema waxaan waa jiricsan iyo adag yahayna taabashada lagu dareemo fasaadiqu qofka runta sheega laa yaquulu ma yidhaahdo axbabtuka waa ku jecela wlxaal huwa mubqidun uu kuu cadhaysan isagoo kuu cadhaysan kudhima waa ku jecel munaafaqiin wey haddii ka walaa yaquulu ma yidhahdo samictu waxaasan soo maqlay wlxaal huwa lam yasmac uusan soo maqlay wahaakada saas ku wadade wuxuusan arag ma yidhahdo waa ark wuxuusan maqal ma yidhah waa maql wuxuusan urin ma yidhah waa uriye wuxuusan dhadhamin ma yidhi anaa dhadhanshay wuxuusan taaban ma yidhi taabtay qofka runlowga xaqiiqada waaqica waafaqsan qalbigana uu ka rumaysan yuu ku hadlaa waxdar ka digtoonow an taxuuma inay wareegto xawlaka hareerahaaga addunuunu malayaalka oo fatakuunaka ay ku qiyaamto alcasiimatu go'aanka fii sidqi lahjati hadalka runtiisa la go'aansado oo fatusajala lagugu qoro fii qaa'imati alkadaabiin beenbanaanayaalka diiwaankooda malaha waxa weeyaan dunuunta inay kugu hareeraysato iska ilaali waxbaad rabta inaad ka hadasho may saas daa tira dhibkaasaa kaaga imaana runtiiaad ka leexane marka wax kalead raadine hoogaad u socotaa marka malayaalkaasay kuugu wareegayaan kadaaba lagu qora ah, haba leexleexan ha leexleexane ha shakinin hana cabsani ah. waxda ka digtoonow an taxuma inay ku wareegto xawla kaareerahaaga addunuunu malayaalka baa runta sheegto saasaa imaana saasaa sheega khalaas marka maxaa imaanaya inaad aimadii cazima la'aan noqoto ood runta aad ku dhiiga weydo oo fatakuunaka ay ku qiyaamto alcazimatu go-aankii fii sidqi lahjati hadalka runtiisa la go'aansado oo fatusajala markaas dambe lagugu qoro fii qaa'imati alkadaabiin been badanayaalka diiwaankooda wa dariiqu damaani dariiqa oo damaanadda ah oo kuu damaanad qaadaa lihaadaa sidqiga dariiqa kuu damaanad qaadi kara inaadan marna been sheegin oodan ka leexleexan runta idaa naasacadka markay kula doodo nafsuka nafsadaada bikalaamin hadal markay kugula doodo kalaamkaas bikalaamin hadal markay kugula doodo kalaamkoo hayri saadiqi fiihi aadan run ku sheegayn naftiga waxay ku leedaha runta ka leexa markaan beenta sheeg maxaa yaele intaasoo dhibaataha kuu imaaneen maslaxada maanta beentay ku jirtaa maanta mafsadaad uga badbaade waxaasay naftu ku akriya dersigaasay ku siina markay naftaadu waxaas kuu sheegto an taqharahaa nafta inaad qasabto wey waxaa kuu damaanad qaadi kara runta an taqharahaa nafta inaad qasabto bidikri mansilati sidqi runta derajadiisa sheegiddeeda aad ku qasabto derajada runta lagu gaaraad u sheega naftaada calaa nafey hay halaagi runtaa derajo lagu gaara addunya aakhiro wa sharafihi runta sharaftiisaad u sheegay waradiilati اlkadib beenta liidnaanteedaad u sheegaya wa darakihi beenta hoosayntiisaad u sheegaya wa ana alkadiba beenaaluhu can qariibin mar dhow yankashifu inuu faydmi doono oo fadeexoobi doono aad u sheegay naftaada dersigaanad u akhrinay mar alla markay isku daydo inay been kaa dhaadhicin inaad sheegto wastacin billaah ilaahay kaalmayso walaa tacjizanna ha caajisin weliga walaa taftax u furi linafsi nafsada saabilata almacaariidi sarbeebyaalka wadadooda ah, asaabila adariiq lmasluuq wadada la maro wadadaasaa la ydhaha saabila ah, wadada sarbeebyaalka dad waxaa jira beentiina wuxuu isku dayi laha inuu ka leexdo runna ma raba inuu sheego meel udhaxayda aan ku noolaaduu rabaa ah, meel udhaxayda uu raba inuu sheega waxbuu niyeysana maalan waxaa l hebel ma is aragteen hadeeruu la socod marka wuxuu niyeysanaya hadda uma jeedo markaasuu leeya lam arag ma aanan arag qalbiga waxaan ku hayaa u leeyahay anuu hadde saacaddan maarag ah, waxaas wax ma tare wax ay tarayda lama arag daqiiqada kadib waxaa dhacda in la yidhaahdo hebel hebel isma arag mi maashaara maanta wada socdo ya ma hubta haa de waa kadaab lagu xdaro meel laguma gaaro waa xarig ceelma gaare beenta soo ma jeedo qofkan kula hadlaya hadalka sida u fahma u hadal haddii kaleeto toban goob adugu waxaa is leedahay been ma sheegino wax kalaa qalbiga kuugu jira saasaan niyeystaad leedahay saasaan anugu u niyeysta beenaalaa leh diiwaan beenaalaa socda fadeexadaaduna waa isdaba joogi doontaa haddeeraad dhiira weyday murugadu waa kugu badnaa doonta runtaa lagu dhiiradaa marka waa noocaas ha u furin eh, waxa weya wadada sarbeerta iskada walaa taftax ha u furin linafsi nafsada saabilat almacaariidi sarbeebyaalka wadadooda fii kayri maa xasarahu sharcu sharcigu intuu koobay waxaan ahayn sharcigu maradu koobayuu sheegay saddexuu ku koobay beenta saddexuu ku koobay saddex goor haddaad ka maarmi weydo been waa sheegi kartaa tan koobaad waa dagaalka gaal iyo muslimna wey maaha laba qabiiloo muslimo dagaalamaya iyo laba ururoo muslim lagama hadlaayo gaal gaalkii haddii uu wax ku weydiiyo oo maalan waxaal inta ku qabtay aawa ciidankii muslimku markaas mun u sheegi mid ciidanka muslimka inuu baaba'ashuu rabaa mogta markaas waa kuu bannaanta haddaad sarbeeb adeegsan kartana kaba sii fiican qof daalima oo cadow ah oo qof muslima gardarra ku raadsanaya aa kuu yimi markaasuu hebel guriga maku jira kuma jiro ablaad weliba waa waajib inaad tira kuma jiro maxaa yeele sharcigaa banneey middaas tan labaad waa maxay islaax laba qof oo ishayda ama laba qabiil ama laba kooxood qofaad war isagoo kaas wax ka sheegayaad aragta kii kalaad u tagta kii kale wuxuu ku yidhi qofkaasu waa sharwade waa ii dhaarsan yahay dhihi mayd anaa arkay inuu kuu dhaarsan yahay taas waa isku sii dirid markaasoo kaleeto maya qofkaas dadkaas balaaye ma qabin idinkaa shaydaanku idinku cayaara qofkaas anaa soo arkay qofkaasu shar ma wadin markaas beenta sharci waa bani tan saddexaad ninka iyo xaaskiisii qofkii qofka kale is yidhaahda xoogaa ama colaad iyo shar ay kacdaan wuxuu sheegi karaa been uu markaa sharta iskaga dejina laakiin beentaas laba shay midna waa inaysan ka imaan o xaq qofkaas kale lahaa oo inuusan ku weynayn xaq qofkaas kale lahaa hadduu ku weysiin rabo waa xaaraan uma bannaana labo xaq uusan ku lahaynna waa inuusan uga qaadan hadduu xaq uusan ku lahayn uga qaatana waa xaaraan iyadan keliya un xoogaa markaas arin jirto culays jire oo macnaha cara badanoo jirta a ah xoogaa lagu qabuuji karaa bis intaasaa sharcigu ku koob fa yaa daalib alcilmi qofka cilmiga dalbayow ixdar ka digtoonow an tamruqa inaad ka baxdo min asidqi runta ilalmacaariidi sarbeebyaalka aad u baxdo falkadibi been haddana usii baxdo midba midaan kuu diibe midba midaan kuu dhiibe runta iyo casiimadan kaad ka leexato waxaa ku xigta sarbeebta sarbeebtan maxaa ku xiga been beentaa ku xigta wa aswa'u maraami haada almuruuqi bixiddaas meelahay kugu tuurayda kan ugu xun alkadibu waa inaad been ka sheegto filcilmi meesha ugu liidata oo beentaan kugu tuuri doonto waa inaad diinka alle ka been sheegto od ku been abuurato waana dembi ilaahay laga gala dembiga ugu weyn gaalnimada waa ka sii weyn gaalnimada fiiri qur qaabku u hadla qul inamaa xarama rabbiya alfawaaxisha maa dahara minha wamaa baطn wاlإثma wاlbaqya bغayri اlxaq وan tushrikuu biاllahi ma lam yunazil bihi sulطaana وan taquluu calى اllahi ma la taclamuun calaamat ibn qayim wuxuu yidhi aayaddaas dembi walba waxaa ka weyn midka ka dambeeya dembi walba waxaa ka weyn midka ka dambeeya dhammaan cala aliطlaaq dunuubta waxa ugu weyn ilahay lagu been abuurta la yidhaahdo waxaan alla xalaal ka dhigan waa xalaal walaa taquluu lima tasifu alsinatkum اlkadib hada xalaalu wa hada xaraamu litaftaruu cala اllahi اlkadib in aladiina yaftaruuna cala lahi kadiba laa yuflixuun waa kaaga dhammaatay liibaan mar haddaad ilahay ku been abuuro marka been lamidu ma jirto beenta haddii mas'alada qofku ka been sheego la mid maahan been caadi saas darteedaa nabigu u leeya man kadaba calaya mutacamidan falyatabawa maqcadahu min annaar qofka aniga kas iiga been sheega naartuu boos ka diyaarsaday meeluu ka degi lahayuu diyaarsaday falyatabawa waa dalabun bimacna alkhabar ha diyaarsada maaha waana diyaarsaday wey ah, waa dalabun bimacna alkhabar soo ma jeedin waxaa labeeya oo diinka been sheegidda ah dadka markaad tilmaamaydo waa inaadan been ka sheegin been waa inaadan ka sheegin qofkii haddaad qof mubtadica ah oo ahlu dalaal ah aad tilmaamto ood wanaag ku tilmaamto tira waa qof fiican waa qof toosan waa qofkii saxda ahaa taqriiru naas waxa weeyaan calaa ahli dalaal waa dadkii od baadiyeyday maxaa yeelay qofka marka la ammaano macnaheedu wuxuu yahay ka qaado diinta waa waa dadkii diinta ka qaado qofka dadka ku baadiyoodoo dhan marka yaa ka mas-uula adaa ka mas-uula dadka ku baadiyooda qofkaas dhammaan adaa ka mas-uula saas darteeda waxa weya waa baabuba uqubta imaam nawowi waxa weeyaan qofka weyneeye mubtadica wuxuu gacan siiyey diinka alla dulintiisa hayla diintiya ku duba qofkaanu waxa weeyaan dadkii waxba u sheega dadkiyaa ka qaadana marka diinta dubinteediu gacan siiye qofkaas wa bilcagsi qofkii ahlu sunnaha ahaa ahlu sunna waljamaaca ahaa dariiqa xaqaa ku sugnaa haddaad tidha waa mubtadic waa asadu can sabiililah waa sadu naas can sabiililah waa dadkii oo diinta aad ka isbaaraysato sababtoo ah diinkii uu xambaarsanaa laga qaadano adaana mas-uuliyaddaas qaata waa isbaara diineed soo ma jeedid waa jirinimo soo ma jeedid marka waa inaad kelmadaada alla uga baqdo si kale kuma badbaadi kartid oodan runta ka leexan bal fiiriya a'imada diintu meelaha ay gaaraan hadalka markay ka hadlayaan xaafidu dahabi a wuxuu soo raray imaam a'imada muslimiinta ka mida oo ka hadlayey abi cabdillaahi alxaakim abi cabdillahi alxaakim tashayuca lagu haystaa ah, nuuc shiicanimaha ku jira waa saaxib musadrag wey soo ma jeeda culamada muslimiintuna saasay ku sheegeen wuxuu yidhi qaala ibnu daahir sa'altu abaa ismaaciil cabdallaahi alansaari shiikaasaan weydiiyeyu can xaakim abi cabdillaahi faqaala imaamun fi lxadiid xadiidka imaamu ku yahay raafidiyun khabiif waana raafidi khabiif ah muxuu yidhi markaas fiiri xaafi dahabi xaafi dahabi wuxuu yidhi qultu allaahu yuxibu اlinsaaf ilaahay wuxuu jecel yahay cadaaladda ma rajulu biraafidiyin ninku ma ahan raafidi bal shiiciyun faqar waa shiici darajada raafidnimada ma gaari iir qofka xataa hadduu mubtadic yahay been lagama sheegi karo inta bidcadiisu gaarsiisan tahay ma dhaarsii kartid waa inaad ayada ugu ekayda waa miisaanulictidaalka uu ku yidhi hadalka raqamka toddoba kun sideed boqol iyo afar halkaasaad ka fiirinaysa mar kaleeto wuxuu yidhi wa min shaqaashiqihi doobadiisa waxaa ka mid ah shaqaashiqda waxa la yhahda ratiga markuu halkan ka soo rido doobada waxyaalaha uu ku doobiyey xaakim waxaa ka mid uu yidhi inuu yidhi ajmacat اlummatu calىa ana dabiya kadaab wa qowluhu ina almustaفaa salى اllahu alيه wasalam wulida masruuran maktuuna qad tawaatara haada uu yidhi waxaa ka miduu yidhi wa qowlu ina caliyan wasiyu cali nabiga u dardaarmay madaxnimada taas waa qalad subxaana allah fa amaa sidquhu fii nafsihi daat ahaan inuu sidqi sheegaa wa macrifatu inuu oqoon u leeyahay bi hada shani cilmilxadiidka fa amrun mujmacun calayh weyu iir cadaaladiisu meeshay gaarsanta ah. xadiiska oqoon u leeyahy lagama leexleexa karo wallahu subxaana wa tacaala aclam wsala allahu wslam wbaaraka calaa nabiyina muxamed